أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وبعد إخوتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفرقيني سيديداد وأينو كغا hadlaynay caalamkan inaga qarsoon ee dunidan inaguna nool waxaynu soo gudagallay oo aynu soo gaadhnay waxaynu soo ararannaba ee isha ama cawrida ayaynu ka hadlaynay inaynu isha iyo cawrida ka hadallo waxay inoola gashay marka hore inaynu ka hadallo oo aynu wax isooga tilmaanno dunidan aan ku nool lahay waxa inoo muuqda iyo waxaynu maqlayno iyo waxay naga qarsoone aynaan maqlayna haddana nolosha inagu helay ayamaa badan waxaynu adilo fara badan oo la taaban kara aynu soo bandhignay inta aynaan arkayn inay ka badan tahay inta aynu maanta arkayno bal qur'aan wuxuu ka warramay caalamkan aynu ku noolahay in muuqatay iyo in qarsoon inuu qaybsamo qur'aanka kariimka ah mar kastoo aad istidhaahdo ee eh, aad u dheeho aqoon iyo cilmi dheeraada baa kaaga soo baxaya waalqur'aan laa yanqadii cajaa'ibo waxaynu gundhig uga dhignay casharkeenna asbilowgiisa falaa uqsimu bimaa tubsiruuna wamaa laa tubsiruun bimaa laa tubsiruun ayaynu wax badan ka tilmaannay waxaynu ogaanay adduunyadan intaynu joogno in daah ina saaran yahay oo aragtideennu kala dhiman tahay oo maqalkeennu kala dhiman yahay maalinta aakhirana waxaasoo dhan deyr laynaga qaadi doono khilaafka oo ilaahay qur-aankiisa uu inoogu warramay markay aakhiro aynu tagno inuu ilaahay ku odhan doono laqad kunta fii khaflatin min haada fakashafnaa canka khidaa'aka fabasaruka alyowma xadiid marka halka waxaa ilaahay inoogu tilmaamay maanta inuu daah-ina saaran yahay oo shibhu indhoolayaal oo kale inaynu nahay ayaynu ka soo warrannay haddii aynu hore ugu sii soconno weli baabkii isha ama cawrida ayaynu ku guda jirnay baabkan ishu wuxuu la wehel ahaa macluumaad badan ama arrimo badan oo zabankii nebigeenna ka horba dadku ay wax ka aaminsanaayeen arrimo badan oo ummadihii jaahiliga ahaa ay rumaysnaayeen ayaa jiray nebigeennuna calayhi salaatu wasalaam wixii aan macquul ahayn ama aan wax raadiyo deliil ilaahiya lahayn wuu ka tuuray nolosha bini'aadmiga ah wixii ay ka aaminsanaayeen intii xaqiiqada ahayd ee deliilka lahaydna nebigu waa inoo sugay arrimo aad u fara badan aad u fara badan oo dadka culays noloshooda ku hayay oo dadku si qaldan ay u aaminsanaayeen baa jiray hadday ishu ka mid tahay waxyaalaha khuraafaadka ah ee aan sal iyo raad toona lahayn rasuulkeenna moxameda calayhi salaatu wasalaam baa inoo bayaamin lahaa sida masaa'ilkaa kaleba uu inoogu bayaamiyey sababta oo ah nebiyullaahi moxamed salawaatullaahi wasalaamuhu calayh ilaahay wuxuu adduunyadan u keenay inuu khalaa'iqda u bayaamiyo wixii loo soo dejiyey ilaahayna qur'aankiisa wuxuu ku yidhi fii suurati naxl wa anzalnaa ilayka adikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim walacallahum yatafakkaruun qur-aankan waxaannu kuugu soo dejinnay inaad wax ugu bayaamiso bini'aadmiga marka arrimo badan oo bini'aadmigu ay rumaysnaayeen oo noloshoodana qayb ka ahayd cidhiidhina ku haysay nebigu waa diiday waxaa ka mid ahaa waxyaalaha dadku ay aaminsanaayeen waxa la yidhaahdo diyarada sharaysiga ama baasaysiga waxa la yidhaahdo aad bay u rumaysnaayeen carabtu oo waxaa haddaad samayso waxaasaa kugu dhicoo doona waxaa haddaad samayso waxaasaa ka dhalan doona waxaa haddaad samayso waxyaalo noocaasoo fara badan bay aaminsanaayeen carabtu markii uu nebigeennu yimi calayhi salaatu wasalaam waxyaalihii qashinka ahaayoo dhan waa ka hufay ee noloshoodana diiqa iyo cidhiidhiga ku hayay nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiis saxiixa oo nebigeenna ka sugnaaday abaa hureyra uu warinayo laa cadwaa'a walaa iyara walaa tiyarata walaa haammata walaa safara walaa nawaa walaa qawl xadiidkaasi wuxuu tilmaamayaa arrimo badan oo ay aaminsanaayeen dadkii wakhtigaa noolaa ilaa iyo markii dambe u soo gudubtay cahdigan aynu nool nahay wakhtiyada qaarkood ama dadka qaarkood maantadan ay aaminsan yihiin waa shayga diyarada laydhaa ama baasaysiga waxaa jiri jirtay carabtu bilaha qaarkood way baasaysan jireen wax tallaabo ana may qaadi jirin haddii meeshaa abaaray ugu soo gasho ama colaadii ugu soo gashana may guuri jirin qofkuna ma guursan jirin yagleel cusub iyo guri cusubna lama dhisi jirin reerna lama aroosi jirin bilaha qaarkood sida safar oo kale innagana way noo soo gudubta bilsafar waa la baasaysan jiray markaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi wax safar laydhaa ma jiraan waa bil ilaahay bilaha bay la mid tahay waxaa kaloo ka mid ahaa bilaha rajalaha aynu nidhaahno rajalaha waa saddex bilood oo isku xigaa saddexdaa bilood wax horumar ah oo nolosha aan lama samayn jirin hadday safar tahay hadday guur tahay hadday baac mushtari la bilaabayo tahay lama lama samayn jirin saddexda rajalood baa la odhan jiray lama aroosi jirin reerka looma dhisi jirin guriga rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ka hadlay wuxuu yidhi bil la baasaystaa diinta kuma jirto baasaysiguna sidiisaba nebigu wuxuu ku tilmaamay inuu yahay shirki adiyaratu shirkun in wax la baasaystaa waa shirki adiyaratu shirkun abu daa'uud baa warinayay tirmidi in baasaysigu uu yahay shirki waxaa jiri jiray oo inoo soo gudbay qarnigan maanta iyadoo maxaanku dhaha diintii indha dhex taallo oo sunnantii ay ina dhex taallo dadku waxay baasaysan jireen shimbirka guumaysta laydhaa haamma ayay carabtu odhan jirtay waxay odhan jirtay shimbirtaasi meesha ay ka dhawaaqdo qof baa ku dhimanaya dabeedna aad iyo aad baa looga feejignaan jiray dadkuna aad bay uga murugoon jireen reerka ay ka dulhawaaqdo waxaa caado ahaan jiray oo islaamku uu baabi'iyey oo ilaa hadda ummaddeenna qaarkeed ay ku dhaqantaa waxay yidhaahaa habeenkii cusbada lama kala qaato habeenkii cusba lama raadsado haddii aad ka maarmi weydo magacaa loo beddelaa bay yidhaahdeen oo soo guddaa laydhaa reerka markaad u tegaysa waxaa odhan soo guddo ma haysaan haddaad tidhaahdo cusbo ma haysaan balaaya kugu dhacaysa magaca aad soo qaaddo ayay balaaya kugu dhacaysaa bay odhan jireen waxaa la mida beedka oo kale habeenkii beed lama kala ammaanay ama lama soo lama soo qaata bay odhan jireen waxaa kaloo aaminsanaayeen habeenkii inaan la feedhannin sababtoo ah bay idhaahdeen tinka cawaa kaa go'aya tinka nasiibka ayaa kaa go'aya haddaad habeenkii feedhato waxaa kaloo ay aaminsanaayeen habeenkii inaan xashiishka guriga laga xaadhin haddaad habeenkii guriga xaadho faqri baad ka qaadaysaa sheeke caynkaasoo kale ay aaminsanaayeen waxaa kaloo ay aaminsanaayeen haddii iyagoo safraya uu waraaba ka soo horbaxo safarkaa waa la sharaysan jiray waxaan odhan jirnay safarkani ma hagaagsano waa laga noqonaya hadday dacwo ka soo horbaxdana waxay odhan jireen waa khayrey safarka horaa loo wadayaa waa nooc shirkiga ka mid a ah, shirkal asqar oo safarkaaga salaaxiisa waxuu ku xidhan yahay dacwadaa kaa soo horbaxday waxay odhan jireen arooryada hore markaad soo jarmaadayso hadduu ninkaa soo horbaxana maalintaasi dubuur bay noqonaysaa hadday gabadh kaa soo horbaxdana maalintaas way kuu sallaxnaanaysaa oo khayrka iyo sharku wuxuu saaran yahay ninkaa soo horbaxa ama gabadhkaa soo horbaxda waxaa kaloo jiri jiray oy samayn jireen nin waliba shimbir buu dhaqan jiray qafas bay ugu jirtay shimbirtaas marka uu safrayo ama uu guursanayo ama uu baayac mushtari bilaabayo shimbirtaa qafaskuu ka soo saari jiray dabadeedna shimbirtaa intuu bannaanka uula baxo buu sii dayn jiray shimbirtaasi dhinacay u leexato ayaa sharkiiya khayrku ku xidhan yahay waxay odhan jiray hadday midig u leexatona hawsha aad u diyaargarooday way saaciidan tahay waa fasaxan tahay way ku dhaqaajin jireen hadday bidix u leexatona waxay odhan jireen ma guursanayo safarkii oo dekedda hadduu doono u taagan buu odhanayaa ma qaadanay ma safrayo noloshooda oo dhan waxay ku xidhnayd shimbir aiyara min aayri bay ka timi dadku waxay aaminsanaayeen cuntada aynu cunno qaar badan bay odhan jireen balaayaa naga raacaysa haddaannu cunno balaayo ayaa naga raacaysa innagana way noo soo gudubtay oo qabaa'ilka qaarkood keliyaha ma cuni jirin qaarkoodna wadnaha ma cuni jirin qaarkoodna tagoogaha ma cuni jirin oo waxaa odhan jira haddaan reerku tagoogu cuno raggoo dhan baa dhammaanaya Ah, marka waxyaalo noocaasoo khuraafaadoo aad u tiro badan ayuu la kulmay nebigu calayhi salaatu wasalaam dhammaan waxaasoo dhan nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ka xoreeyey khalqiga wuxuu waxaas waxba kama jiraan waxaa dhici jirtay mararka qaarkood xidigaha inay sharaystaan nebiga calayhi salaatu wasalaam habeennimo saxaabada la fadhiya ayaa saxaabadu waxay arkeen xidig soo dhacaya markaasuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xiddigaas oo dhacay aad arkayseen maxaa ka aaminsantiin waxaannu ka aaminsanaan jirray bay yidhaahdeen haddii xidig laxaad kaalihi uu soo dhaco ama nin aad u qiimo badan baa dhiman doona ama ruux qiimo badan baa dhalan doona waxay ka aaminsaneen xiddigahaa soo dhacaya inay dhimasho tilmaamayaan ama ay dhalasho nin qiimo badan ay tilmaamayaan ma nebigu wuxuu yidhi waxba kama jiraan xidigahan saddex un baa ilaahay u abuuray inay rujuuman lishayaatiin yihiin iyo inay bini aadmigu habeenkii marka gabalku uu dhaco ay jihada ku kala egtaan iyo ziinatan lisamaa'i اdunyaa saddexdaa unbaa loo abuuray xidigahani dhimasho iyo dhalasho midna waxba kama sheegaan intaa waxaan u araranayaa inaa ila fahamtaan qadiyadda isha ama caynta ama cawrida midkaa doontaba dhaho inuu rasuulku ka soo reebay waxyaalaha khuraafaadka ah ee aan bini'aadmiga noloshooda wax raada ku samayn karayn waxaynu isdul taagnay habeenkii ugu dembaysay aayadaha qur'aaniga ah ee ka markhaati kacaya in cayntu ay jirto waa innagii soo qaadannay nebiyullaahi shucayb eh, haddii a la yidhaahdo yacquub waa innagii ka soo warrannay marka uu carruurtiisa anba bixinayay kow iyo tobanka ah waa kii kula dardaarmaya lahaa laa tadkhuluu min baabin waaxidin wadkhuluu min abwaabin mutafariqa aayaddaa waataynu soo qaadannay ibnu cabbaas iyo tafsiirkiisiina waataynu soo qaadannay aayaddii kale qur'aanka ahayd waataynu suuratu nuun gebagabaheeda aynu ku soo arkaynay wain yakaadu aladiina kafaruu layusliquunaka biabsaarihim lamaa samicuu dikra iyana waxay daliil u ahayd oo maxaan ku dhahay ibnu cabbaas iyo rag la midii ah ay ku tafsiireen inay tahay cawrida haddaba nebigu muxuu ka yidhi calayhi salaatu wasalaam isha xaqiiqadeeda muxuu ka tilmaamay xadiid saxiixa oo muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim ay warinayaan wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wassalaam alcaynu xaqun waxaan cawrida la yidhaha waa wax jira wax la dafiri kara ma ahan xadiid kaloo ibnu cabbaas uu warinayo wuxuu isna odhanayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam alcaynu xaqun walow kaana shayun saabiqa alqadari la sabaqathu alcayn ishu waa wax jira wax la dafiri karana ma ahan waanay dheeraysaa dhaqsay u raadaysaa qofka haddii shay qadarka uun ka dheereeya uu jiri lahaa ishaa ka dheerayn lahayd ee iyadiibaa qadarka ilaahay hoos timaada la sabaqahulcayn wuxuuun qadarka ka dheerayn kara hadduu jiri lahaa waxaa ka dheerayn lahayd isha waida istuqsiltum faqtasilu haddii qof ay kaaga sabaqdo ishu oo ay caddaato cidda mashaakilka ishiisu ay geysatay inuu adiga yahay oo lagu yidhaahdo aahaartaada waxna sii ama noo maydho ama nooysadaada na sii xaq waxaa lagugu leeyahay inaad weysada bixiso xadiidkaa muslim baa wariyey ruuxii haddii uu ay cadaato ciddii dhibaatadu ka dhacday ee maxaanku dhaa raysiskan iyo fallaadhahan diray inuu hebel yahay waxa burin kare ugu dhaqsaha badane waa in aahaartiisa wax lamida ka mid ah in qofkan dhibaatada ku dhacday loo gudbiyo waan ka hadli doonaa marka nebigu wuxuu waajibiyey haddii qof ay ili kaaga dhacdo oo lagaa dalbado inaad aahaartaadii raadadkaaga ama eh, maxaanku idhaahdaa weysadaada lagu weydiisto waa inaad bixisaa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiidka muslim baa warinaya caaisha radiallahu tacaala canha iyana waxay warinaysaa xadiid odhanaya istaciiduu billaahi min alcayn fa ina alcayna xaqun ibnu maajah baa xadiidkaaga warinaya ilaahay ka magan gala dhibaatada isha sababta oo ah ishu waa xaqiiqo jirta ayuu nebigu yidhi calayhi salaam ayaa caaisha tidhi waa xadiid markaa mowquuf caashe ku ah asmaa bintu umays gabadha la yidhaahdo oo uu qabi jiray xamsa radi allahu tacaala an jacfar baa qabay jacfar bin abi aalib baa qabay nebigay u timi calayhi salaatu wasalaam waxay ku tidhi nebi allow ubadkan jacfar uu dhalay jacfar waa nebiga adeerkii ruma waa kii markaa isagu shahiiday jacfar carruurtiisu waxay u nugushahay isaabada caynta mar walba isaabadaa caynta ayaa soo ridataa ma ku akhriyi karaa wixii isha layskaga akhriyayey afa astarqii lahum ma u tufaa ama ma ku akhriyaa waxyaalihii layskaga akhriyayey isha nebigu wuxuu yidhi nacam haa falow kaana shay-un saabiqa alqadaa'i hadduu jiri lahaa wax uun ka dheereeyo qadaha ilaahay la sabaqathu alcayn ishaa ka dheerayn lahayd xadiidkaana axmed iyo tirmidi baa warinaya xadiid kaloo lixaad haddaan soo qaadanno waxaa warinaya jaabir binu cabdilaahi baa warinaya wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu caleyh wasalam nebigu wuxuu yidhi alcaynu tudkhilu arajula alqabra wa tudkhilu اljamala alqidra cawridu waxay kari kartaa ama ay yacnii keeni kartaa ilaa heer dhimasho inay ragga qabriga qofkii qabriga gelisaa dhici kara awrka tabaadinka ana inay dheriga ku rido marka dee cilinkiisa la saari waayo ee dawadiisa la waayo waxay noqonaysaa in la gowraco oo sababtaa ay keentay ishu inuu dherigaba ugu dhaco la karsado bay keeni kartaa baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam jaabir binu cabdilaahi xadiid kale wuxuu warinayaa odhanayaa akhara man yamuutu min ummatii bacda qadaa'i illaahi wa qadarihi bilcayn ummadda nebi muxamed badankeedu asbaabta ay u dhimato ama sababta geeridu ay u soo sagaansato waxaa ugu badan buu nebigu yidhi waa isha hanuunno badan oo caadi la moodayo oo ay ili sababteeda tahay baa dhici kara waxaa kaloo abaa hurayra leeyahay radia allahu tacaala canhu wa ardaah wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam alcaynu xaqun cawridu waa wax jira wa wayaxduruha shayطaanu waxasadu ibnu aadam marka ishu ay dalooliso jidhka bini aadmiga fallaadhan ka soo baxday qofka bini'aadmigii markay albaab ka furto qofka bini'aadmiga ah waxaa jaaniska ka faa'iidaysta buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam shayaadiinta iyo dadka xaasidiinta ah cawridooda ishu markay gantaalka ay samayso jidhka ay dalooliso shaytaan baa u hoos raaca buu nebigu yidhi masalada aada ugu firsada in badan ayaa maqashaan qof inta qur-aan lagu aqriyey ama ruqyadii lagu aqriyey wax ka dhexdhawaaqayaan dabadeedna magaca buu sheeganayaa hebel baanay heblaan ahay hebel baanay heblaan ahay buu odhanayaa waxaan hadlayaa bini'aadmi maahan xaqiiqana bini'aadmi bini'aadmi galaa ma jiro qofka bini'aadmigae halkan ka hadlayaa bannaanka markuu joogo lagalaba bannaanka markuu joogo laba qalbi ma yeesheen maa jacala allaahu lirajulin min qalbayni fii jawfi haddii qofkan meeshan ka hadlayaa hebelkiioo xaqiiqo uu yahay awood uma yeesheen inuu halkaana ka taliyo halkanna uu wax ka sheeg sheego qof laba qalbilihi ma jiro marka shaydaankaa ka faa'iidaysta dhaawaca ay keensato cayntu markaasaa waxaa laga yaabaa laba midba way noqon kartaa shaydaanku markuu qofkii bini'aadmigahaa ka faa'iidaysto fallaadhaha ku dhacay waa kaduub weeye aad buu u been badan yahay inuu dadka isku diro oo qof aan cawriba ka dhicin inuu magaciisa sheegto oo hebel baanahay ama heblaan ahay oo dabadeedna halkaa labadii ruux ay cuqdad iyo cadaawad ay isu qaadaan lamana rumaysto wuxuu shaydaan kuu sheegay lama rumaysto hadhow haddaad ku yacni qofkii tidhaahdo waad iga dhexhadashayna shaydaan ka dhexhadlay dee markhaati kuu noqon maayo adigunbaa caydh iyo ceeb isku darsanaya daliilkeen baa lagu odhan jin baa iga dhex hadlay jinno markhaati ma galo jin markhaati ma galo marka ishan qofka ka dhex dhawaaqaysa ma aha qofkii waa shaydaan isbeen farriimaya oo magaca bini'aadmi sheeganaya <clears throat> qofka ishu hadday ka dhacdo dhaawac bay jidhkiisa u geysataa isha kelideedihina maba hadasho iyadu isha kelideedihi ma hadasho eh calaamadihii xanuunkunbaa la arkaa oo waxaynu ka warrami doonnaa tusaalayaal badan oo dadka ishu ku dhacday iyo siday noqdaan baynu tusaalayaal ka soo qaadan doonaa taa waxaa la mid ah oo aan jeclahay inaad ka feejignaataan baabka sixirka markaynu tagno waxaa arki doontaan qof uu sixran yahay lagu leeyahay oo marka qur-aankii lagu aqriyo odhanaya hebel baanahay hebel baanahay hebel baanahay buu ku odhanaya anigaa siray anigaa siray waxaasaan sixirka ugu qabtay waxbuu ka sheekaynaya sida badan waxaa jira caalam dhan oo jinka ka mida ah oo u yacnii loo tababaray inay sixirka bartaan qawl baa la yidhaahdaa bini'aadmigay sixraan dabadeedna laba ruux bay rabaan inay isku dhuftaan jinkan ay dirayaan ee qofkan bini'aadmiga lagu sallidayo baa waxaa laga dhaadhicinayaa hebel magiciisa sheego hebel magaciisa sheego marka qur-aankii lagu aqriyo ayuu deedna hebel magaciisii sheeganaya waxa meesha mishkiladda keenayna waxa weeyabaa laga yaabaa inuu yahayba shayaadiintii sixiroolayaasha ahayd intay qofkan sixir u soo qabatay oo ay fursadna ka heleen oo qofkani aanu maalan eh, aanu adkaarti akhrisanin ama aanu ilaahay ku xidhnayn ama uu xanaaqayba ama haddii a la yidhaahdo uu naxayba asbaabaha ugu badanay ka faa'iidaystaan cadhada iyo naxdinta wey shaydaankii oo sixirkii wata oo fursad ka raba qofkan ayaa laga yaabaa inuu cadhoodo markaa uu cadhoodaabuu sixirkiisii la dhexgelayaa ama markaa uu naxo haddaanu dikriga ilaahay carabka saarin ayuu sixirkii ama isha ka faa'iidaysataa oo had iyo jeer hadday ili ka faa'iidaysanaysa ruuxa <coughs> cadhaday uga faa'iidaysataa ama waxay uga faa'iidaysataa naxdinta sidaa darteed baad mar walba waxa arkaysaan dad badan oo marka cidi ka dhimato mashkiladdaasi ay ku soo baxdo ama uu arko shil halis ah oo aad u naxo mashkiladdaasi ay ku soo baxdo oo ay isha iyo sixirkuba ka faa'iidaystaan oo aad ku odhanaya maalintii aan naxay baa mashkiladdii igu horraysay wadna xanuunka caynkaasa ama madax xanuunkaas ama xanuunka caynkaa ee caynkaasi iigu horraysay sidaa darteed ayaa waxaad fahmaysaa mucjisada yacni diintu leedahay calayhi salaatu wasalaam ninkii u yimi uu yidhi nebi allow ii dardaaran ee uu ku yidhi laa taqdob uu yidhi nebi allow ii dardaaran uu yidhi laa taqdob nebi allow ii dardaaran uu yidhi laa taqdob cadhadu haddaana amraadda maadiga aba loo gelin ee ay sababto waxay sababi kartaa in cayntu ka faa'iidaysto qofka jasadkiisa inuu sixirku ka faa'iidaysto qofka jasadkiisa oo halkaa dabadeedna noloshiisu ay ku soo afgo'do ayaa suurtagal ah marka rasuulku wuxuu inoo sheegay isha dhaawaceeda waxa u hoos raaca jibbaa u hoos raaca alcaynu xaqun wayaxduruhaa ashayطaan wa xasadu ibnu aadam haddii qof xaasida oo ibnu aadamay ishiisu ay daba taagnayd markaa ishu ay dhaawacda bu ka faa'iidaystaa isna marka xadiidkaasina wuxuu inooga waramay inay ishu xaq tahay mashaakil kalena ay ku dhuuntaan ayaynu fahamnay waxaa kaloo nebigeenna calayhi salaatu wasalaam ka sugnaatay isagoo qiraya inay ishu waxyeello geysan karto sayidinaa cali xadiid uu warinayo oo uu ka warinaya calayhi salaatu wasalaam waxauu yidhi sayidinaa cali nebigu calayhi salaatu wasalaam xasan iyo xusein ayuu laabta gashan jiray xasan iyo xusein cali baa dhalay nebiga awow u ahaa faadumaa dhashay radia allahu tacaala canhuma nabigu intuu labadaa caruura laabta gashado calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu ku aqrihi jiray uciidukumaa bikelimaati illaahi taamma min kulli shaytaanin wahaamma wa min kulli caynin laamma il kastoo dhibaato keensatay way caynin laamma maxalushaahidka xadiidkeennu waa intaa uciidukumaa bikelimaati illaahi taamma min kulli shaytaanin wahaamma wa min kulli caynin laamma wuxuu rasuulku intaa raaciyay calayhi salaatu wasalaam ducadan aan ku aqriyaya labadaydan caruura sayidina ibraahim ayaa wuxuu ku xijaabi jiray oo uu maxaanku idhaahdaa shayaadiintii isha kaga xijaabi jiray ismaaciil iyo isxaaq nebiyulaahi ismaaciil alayhi salaam iyo isxaaq labadaasoo nebiyulaahi ibraahim uu dhalay laabtuu ku qaban jiray markaasuu odhan jiray uciidukumaa bikelimaati illaahi taama min kulli shayطaanin wahaama wa min kulli caynin laama xadiid kale wuxuu tilmaamayaa oo abu saciid alkhudri baa warinaya nebigoo xanuunsanaya calayhi salaatu wasalaam ayaa waxa u yimi malakuljibriil calayhi salaam markaasuu malakuljibriil ku yidhi yaa muxamed ishtakayta miyaad bukootay fa qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam nacam haa buu yidhi waan bukooday qaala markaasuu jibriil baa ruqyo ku aqriyay jibriil baa taxliil u tufay jibriil baa u duceeyey wuxuuna ku yidhi bismi illaahi arqiika min kulli shayin yu'diika min sharri kulli nafsin aw caynin xaasidin allaahu yashfiika bismi illaahi arqiika intaasuu ku aqriyey dabadeedna nebigu wuu bogsaday salawatullahi wasalaamu calayh nebiguna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ducadaa jibriil ugu aqriyey haddaad qof xanuunsanaya soo booqato oo aanay tii uu u dhiman lahaa ahayn xanuunkaasi oo aad toddoba jeer ducadaa ku aqrido xanuunkaa uu ka kacayaa qofkaasi waana ruqyadii jibriil uu ku aqriyey nebiyulaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam marka waxaasoo axaadiidii waxay ka markhaati kacayaan in ishu ay tahay wax jira oo qofka bini'aadmigana waxyeello u geysan karta hal qiso oo tusaale ah baan idin siinayaa sheekh lo odhan jiray abu cabdullaahi asaaji zakariya binu yaxya binu cabdiraxmaan albasri asaaji ashaaficiy ninkaa sheekh oo culimmadii waaweyneed ee reer basraad ka mida oo sanadku markuu ahaa laba boqol iyo labaatan hijriga yani uu dhashay ayaa waxaa la yidhaahdaa sheekhaasi isaga oo safar jihaada ku jira ayaa waxaa wuxuu wuxuu watay uu saaraa hal aad iyo aad u qurux badan hal aad iyo aad u qurux badan buu saaraa dadkii la socday ayaa sheekha waxay ku yidhaahdeen sheekho waxaa inala socda nin ishiisu ay daran tahay oo hadduu hashaadaa isdultaagoo eego aanad intifaacsanayn markaasuu sheekh yidhi laysa lahu ilaa naaqatii min sabiil ninkaasi waddo uu hashaydaa u soo maro ma heli karo warkii sidaa ahaa ayaa ninkii lagu yaqaanay cawrida ayaa loo geeyey dabadeedna wuxuu yidhi bal igu eega sheekhu maruu ka maqan yahay hashiisii ayuu u soo dhuuntay markaasuu isdul taagay hashii wuu eegay mar allaali markuu hashii eegay ayay hashii gariirtay dabadeedna dhaqdhaqaaqba way joojisay hashii oo sakaraad ah ayuu sheekhii yacnii abu cabdullaahi asaaji ayaa u yimi hashiisii waxaana looga warramay ninkii aannu kaaga digaynayba hasha kuu soo weydaartay wahiya kamaa taraa xaalkeediina waa adigaa arkaya markaasaa wuxuu yidhi dulluunii calayh ninkan dhibaatada wada bal idulgeeyo itusa ninkii baa la dulgeeyey dabadeedna ducuu akhristay ducadii markuu akhristay ayaa ninkii labadii indhoodba uu dusha bannaanka u soo saaray kii cawrida qabay labadii indhood baa soo baxay isagii isagiibaa xumadooday hashiina way bogsatay hashiina way bogsatay markuu ducadaa ku akhriyey marka ducadu waa mid sheekhu isagu ikhtiraacay oo culimmadii hore uunuu ka dhaxlay oo ducooyinkii rasuulka aan ka mid ahayn waxaana ka mid ahaa ereyadiisa bismi illaah xabsu xaabisin wa xijru yaabisin wa shihaabu qaabisin radadtu caynaalcaa'ini calayhi wa calaa axabbi innaasi ilayh farjic ilbasara hal taraa min futuur uma irjic ilbasara karatayni yanqalib ilayka albasaru khaasi'an wa huwa xasiir intaasuu ku aqriyay isagoo ninkii dul taagan markiiba isagay ku wareegtay hashiina way kacday marka waxaa halkaas aynu ka fahmaynaa ama aynu isdul taagi doonnaa aayadaha qur'aanka iyo axaadiidta rasuulka waxaan ahayn oo ruqyo noqon karaa ma jiraan in su-aasha aynu isweyddiinno ayaa lagama maarmaana haa nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa u yimi nin la odhan jiray cawf binu maalik alashjaci saxaabigaasaa u yimi wuxuuna uga warramay nebiga calayhi salaatu wasalaam nebi allow wakhtigii aannu jaahiliyada ku jirnay hadallo ayaanu isticmaali jirnay aannu isku dabiibno ee miyay noo bannaan tahay hadday erayadii aannu isticmaalno goortaasuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam acridu calaya ruqaakum bal waxaad isku dabiibtaan ii soo bandhiga laa ba'sa biruqa maa lam yakun fiihi shirkun wax dhibaato ahi kuma jiro waxaan laysku dabiibayo haddaan gaalnima ku jirin waxaan laysku dabiibayo haddaan gaalnima ku jirin dhibaato ma leh xadiid kaloo saxiixa oo muslim uu warinayo radiallahu taala raxmat ullaahi wuxuu yidhi nahaa rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam can iruqa nebigu wuu maanacay in dadku ay ruqyo isku aqriyaan ama ay wax isku tufaan fa jaa'a waxaa u yimi nebigeenna aalu camrin binu xasm qabiil la yidhaahdo camrin binu xasmi ayaa nebiga u yimi calayhi salaatu wasalaam waxaanay ku yidhaahdeen yaa rasuula allah innahu kaanat cindanaa ruqya waxaannu niqiinay waxyaala aannu isku dabiibno oo aannu isku aqrino narqaa bihi bihaa min alcaqrabi waxaannu ku aqriyi jirnay markuu hangaralluhu naqaniino ayaannu iskaga aqriyi jirnay markiiba hafeeftu way naga bi'i jirtay wa innaka nahayta waa diidday can iruqaa in wax la isku aqriyo qaala rasuulu llahi sala allahu caleyh wasalam goortaasuu nebigu ku yidhi fa acriduuhaa calayhim markaasuu nebigu yidhi ii soo bandhiga bal waxaa akhridaan ii sheega fa acraduuhaa calayhi deedna nebigii bay ku dul akhriyeen fa qaala wuxuu nebigu ku yidhi maa araa ba'san wax balaayo ah kuma jiro erayadanaad akhrideen man istataaca minkum an yanfaca akhaahu falyanfachu ninkii farsamo uu walaalkiisa ku anfaco garanaya ha isticmaalo laakiin asalku waxa weeyaan inaanay diinta kaa saarayn waxaad walaalkaa ku anfici karayso cilmiya haddaad garanayso waad isticmaali kartaa ama wax laysku aqriya ha noqdo ama farsamo kale oo laysku daaweeye ha noqoto nebigu calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha ka mid ah ayaa wuxuu u yimi xabsa binti cumar radiallahu tacaala canha waxaa la joogtaa gabadh la yidhaahdo shifaa bintu cabdullaah ayaa la joogta gabadhaasi waxay aqoon u lahayd xanuunkan dhullaxyada laydhaa finankan ka soo baxa jidhka ayay wax ku aqriyi jirtay dabadeedna dadkay siin jirto ilaahay baa bogsiin jiray deedna nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam callimii xabsata ruqyata annamlata kamaa callamtiha alkitaabata abu daa'uud iyo xaakim baa xadiidkaa warinaya wuxuu yidhi shifoy xabse bintu cumar waxaad bartaa sida namlada la isooga ruqyeeyo ruqyada lagu aqhriyo namlada bar sida aad farta sida wax loo qaroba aad u bartay gabadh qoraalka taqaana bay ahayd sidaad qoraalkaba u bartay ruqyadana marka waxaan isku dayey waxaan isku dayey bal inaan dabagalo erayadan ay isticmaali jirtay gabadhani ee nebiguna uu yidhi xabso bar erayo macno weyne ku sii jiraanba may ahayn haddana ilaahay tabaaraka wa tacaala qofka wuu ku dawayn jiray waxaad markaa fahmaysaa erayadaas ilaahay macnaha uu geliyey ilaahay uu adoommada ku daweeyo hadal bini-aadmi haddii ilaahay dawadii geliyey fa kayf kalaam allahi tabaaraka wa tacaala maxaad u malayn qowlkii ilaahay iyo sunnadii rasuulkana maxaad u malaynaysaa hadallada haddaad maqashaan wax macnohoo idinka soo baxaya ma jiraan hadalladaas intay soo qaadato geeddan ay yidhaahdaan huruudda ayay toddoba jeer ku akhriyaysay dabadeedna waxay marin jirtay nabarka markiiba wuu bogsan jiray markay erayadaa ku akhrido macnuhuna maaha erayadanay dawadu la socdaane waa asbaabun buu ilaahay dawada uga dhigayaaye caafigu waa ilaahay caafigu waa ilaahay marka casharka aynu ka qaadanayno kelmadahan waxa weeye ay noo waxyoonayaan haddii qof bini'aadmiya eraya uu iska yidhi ilaahay uu kuu soo dhex mariyey caafimaadka kalaamkii ilaahay ee ilaahay uu ku ballan qaaday inuu shifa yahay wanunazilu min alqur'aani maa huwa shifaa'un wa waraxmatun lilmu'miniin walaa yasiidu daalimiina ilaa khasaara maxaad u malayn kalaamkii ilaahay iyo sunnadii rasuulka intaasoo xadiid baynu markaynu la dawaynayo caynta ama la dawaynayo sixirka intaasoo xadiid oo nebigu ku ballan qaaday calayhi salaatu wasalaam haddii cudurkaas lagu aqriyo toddoba jeer qofka uu ka kacaya waana sidaad marka adigu u aaminto waana ana cinda danni cabdii bi baa ilaahay leeyay tabaaraka wa tacaala ilaahay tabaaraka wa tacaala waxaad ka aaminsan tahay ayuu ilaahay kugu arsaaqayaa ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku sheegay malabku inuu daawo yahay nin baa u yimid nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi nebi allow walaalkay calooshii baa socota markaasuu yidhi asqi casalan malab waraabi wuu waraabiyey markaasuu nebigii intuu u yimid buu ku yidhi nebi allow calooshii joogsan weyde markaasuu nebigu ku yidhi kadabat badnu akhiika wa sadaqa allah caloosha walaashaa beenbay caloosha walaalkaa been bay sheegaysaa ilaahayna run buu sheegayaa malabkii ku celi saddex jeer markuu malabkii siiyey ayay joogsatay waxaana markaa laga fahmay cilad inuu malabku soo maydhayey markii marxaladii dawada ay gaadhayna inuu ilaahay daaweeyey tabaaraka wa tacaala marka wixii ilaahay qur'aankiisa uu inoogu sheego waa shifaa waase qofku wuxuu ka aaminsan yahay ku xidhan tahay kelmadaha haddii aan kuu aqriyo waxay ahaayeen alcaruusu taxtafilu wa takhtadibu wa taktaxilu wa kullu shayin taftacilu hayra an laa tacan hayra an laa tucaasi arrajula hayra an laa tucaasi arajula intaasay toddoba jeer ku akhriyi jirtay huruudda markaasay marin jirtay nabarada iyo finanka ka soo baxay qofka ee dhullaxyada ah way bogsan jireen kelmadahani wax ma bogsiinayaan laakiin wuxuu ilaahay inagu barayaa bini hadalkiisii hadduu sidaa maanta wax samayn karo fa kayfa kalaamu rabbi alcaalamiin alcaruusu waxa weeye macnaheedu alcaruusu taxtafilu caruusadii aroos xaflad bay dhiganaysaa wa takhtadibu xinno iyo cilaan bay marsanaysaa wa tagtaxilu way indhakuulanaysaa wa kullu shayin taftacilu waxay doontana way samaysanaysaa hayra allaa tucaasii alrajula laakiin marnaba ma caasiyaysa ninkeeda wuxuba waa intaa ee nebiguna wuu yidhi hadday wax anfacayso wax shirkii kuma jiro gabadhii way cilaamaysanaysaa aroos bay dhiganaysaa way indha kuulanaysaa macnaha intaa la eg baa markii aan ku aqrido huruudda ayaa qofka ilaahay bogsiinayay marka haddaba shaygan ruqyada ah shuruud bay leedahay waxa weeye shuruudda markaad qofka bini-aadmiga ruqyaynayso saddex shardi unbaa laga eegayaa waxani aad qofka ku aqriyaysaa ma kalaamkii ilaah iyo sunnadii rasuulkaa taasi iyadu waa wax laysku wada raacsan yahay shaygan aad aqriyaysaa luqo la fahmayo oo carabiya ma tahay hadal la fahmayo oo aan shirki ahayn oo macnihiisa la fahmayo miyuu yahay oo aan wax shirkigii ku jirin miyaad aaminwaxaa kaloo lagaaga baahan yahay ereyadanaad aqriyaysaa inay iyagu wax dawaynayaan inaanad aaminin iyagu inay awoodda dawada aanay wadanine ilaahay uu shaafiga yahay tanna ilaahay sabab ka dhigaya laakiin haddaad rumaysan tahay ereyadanu inay is ahaantooda awooday wax ku dabiibaan ay leeyihiin baabu shirki ayay kula gelaysaa xataa wuxuu rasuulkeennu diiday dawadan la cunayo inay wax dawayso in la aamino dawadu wax ma dawayso ee ilaahay baa sababta kuu soo dhex mariya oo laba qof oo isku cudur keliya qaba oo hal dawo la wada siiyo isku mid ah baa midina ku bogsoodaa midina aanu ku bogsoonaynin waa hadda isku cudur waana isku awood labadii ruux isku dawona waa la siiyey isku garaamna waa la siiyey haddaan ilaahay markaa ku dabiibayn waxba ku dabiibi mayso haddii gudun ilaahay aanu kugu gargaarayn waxba kuuma goyso gacantunbaa ku daasha mididu wax ma goyn karto haddaan ilaahay awoodda waxgoynta aan kuu soo dhex marin oo nebiyullaahi eh, maxaan ku dhaha ismaaciil bay gowrici lahayd hadday mididu awooday wax ku gowracdo ay leedahay dabku wax ma gubo awoodu isagu leeyahy wax kuma gubo haddaanu ilaahay kuu soo dhex marin wax ku bislaysato sababtoo ah nebiyullaahi ibraahiimba dabkii lagu riday muu gubin waqulnaa yaa naaru kuunii bardan wa salaaman calaa ibraahim marka waxaynu isla fahamnay ishu qofka bina aadmiga inay dhaawac u geysan karto marka ay dhaawac u geysatana ay shayaatiintu ka faa'iidaysan karto marka ay shayaatiintu ay ka faa'iidaysatana inay dadka isku diri karto inay dadka isku diri karto asmaa aan jirin ay sheegan karto inta badanna waxaad arki doontaa ayadoo dadka qaraabada ah ee ay sheegayaan oo qofkuu odhanayo dumaashidaybaa iga dhexadlaysa ama qofku odhanaya seedigaybaa iga dhex ama qofku odhanayo habaryartaybaa iga dhex hadlaysa intaa qaraabaduunbay ku warwareegaan si qofka bini'aadmiga uu raximgoysu noqdo suu qofka bini'aadmigii raxumgoysu noqdo oo qaraabadiisa uu gooyo marka insha allahu tacaala casharkeennu halkaa wuu ka sii socon doonaa welina isha iyo asbaabteeda iyo aahaarteeda iyo tusaalayaashoodii wixii oo dhani way ii hadhsan yihiin insha allahu ee kulantiedeena dambe ayaynu halkaa insha allah ku kulmi doonaa wasalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu واnصر إلaهي شhرcة التوحيد يا ذا الجود والكرم الرفيع الشان وكذاك نسألك الثبات فإنها فتن تجي بالشيب للشبان يا رب واختم بالتقى أعمالنا حتى نساق لروضة وجنان حتى نساق لروضة وجنان